المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الأحبة درس kooban إن شاء الله تعالى ku saabsiisan الموعظة bini aadamku noloshiisu inta badan laahii si socoto qofka biniaadamkii mar waa mar khafla ku dhacda siiba qofka jooga dhulka galbeedka waayo dad maada mooyaane aana ilaahay aakhira toona ka warramin baynu la joognaa waxaa halkan lagu hayoo dhami waa maadda iyo adduunyo way inaad aragto cid aakhiro ka warramaysa ama rabbi ka warramaysa subxaanahu wa tacaala sidaa ogeed qofka muslimkii kama maarmo xasuusin iyo waano kama maarmo in rabbi la xasuusiyo subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya sababaha loo soo dejiyey waxyigaba inay ka mid tahay in dadka wax la xasuusiyo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay yaa ayuha annaasu qad jaءatkum mawcidaة min rabbikum wa shifaaء lima fi الsuduur wa hudan waraxma lilmu'miniin baa ilaahay leeyay yaa ayuha annaas wardadow baa ilaahay leeyay annaasu jamiica wardadow baa rabbi yidhi subxaanaه wa tacaala xagga rabbi waxaa idinka timi mawcida waano qur-aanka ilaahay wuxuu ku sifaynaya inuu yahay maxay mawcida war waana xagga alla idinka timi mawcidata min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur wax caafimaadiya qalbiga bini aadamka meel waswaas ka gala qalbiga ugu daran shubahaadka iyo shahwaadka iyo waxaas in badan oo ka midi ah qulubta ku dhacda sidaa awgeed waxa uu nebigu tilmaama waxaa qur-aanku uu tilmaamayaa in rabbi subxaanahu wa tacaala uu u soo dejiyey kitaabka kan in lagu gebagabeeyo ama lagu tilmaamo laabta waxaa ku jira inuu caafimaad u yahay hanuun inuu yahay naxariis inuu yahay kutubtii ka horeysayna ilaahay wuxuu ku sifaynaya inay sifadaasi ahayd waxa loo soo dejiyey oo nebi muuse ilaahay markuu ka hadlayo wuxuu leeyay wakatabna lahu fi lalwaaxi min kulli shayin mawcidata watafsiila wa tafsiila likuli shayin fakhudha biquwa ilaahay wuxuu tilmaamayaa looxaantii nebi muuse waxaa loogu soo qoray min kulli shayin mawcida wax walba waano ayaa laga soo siiyey nebi ciise calayhi salaam ilaahay markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamayaa waqafaynaa cala aathaarihim biciisa bni maryama musadiqan lima bayna yadayhi min altawraa wa aataynaahu linjiila fiihi hudan wa nuur wa musadiqan lima bayna yadayhi min altawraa wa hudan wa mawcidatan lilmuttaqiin baa ilaahay ku sifeeyey kitaabkii loo soo dhiibay nebi ciisena waanuu ahaa idan ayuha alaxiba qof waana ka maarmaa ma jiro waayo rusushaba waxa loo soo diray baa la leeyahy inay dadka waaniyaan kutubtii rabbi xaggiisa ka timina waxay u timi inay ina waaniso qofka bini aadamkana suluugiisa caqliyaadka iyo macquulaadka quri ma xukumaan macquulaadka waa la qanaacay abuuraan laakiin suluug ma abuuraan suluugga inta badan inuu qofku wax jeclaado inuu wax necbaado inuu cabsado inuu dhiirado wax allaaliya waxa quluubta ku halmaala waxa raadeeya waa mawcidada waa waanada markaad u fiirsatana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa saxaabadiisii mid waaniya saxaaba abubakar ka mid yahay oo cumar ka mid yahay oo cuhmaan ka mid yahay culamo iyo caamaba leh wuu waanin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha qaarkood saxiixu muslimka xadiid ku yaalla wuxuu tilmaamayaa inuu salaada subax dabadeed nebigu mimbarka fuulay oo waana bilaabay wax sheeg siduu u taagnaa nebiguba salaaddii duhur laadimay qiyaas hadda subax buu koray nebigu siduu u warramaya saxaabada ula hadlayay baa salaaddii duhur la addimay dabeetana dadkuu tukiyey markuu tukaday buu mimbarka ku noqday siduu dadka ula hadlayay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa casar la tukaday la addimay waa tukiyey mimbarkuu nebigu ku noqday wuxuu waday ilaa iyo salaaddii maqrib intii laga gaadhayay min salaati subx ilaa maqrib intii laga gaadhayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka la hadlayay xadiidka dadka inta badan maqleen waa ka cirbaad ibnu sariya saxaabigaasi xadiidka ku caanbaxay wuxuu leeyahy nebigaana tujiyey salaad subax markii uu salaada ka soo jeestay buu nagu soo jeestay buu yidhi fawacadanaa mawcidatan baliiqatan darafat minha alcuyuunu wawajilat minha alquluub nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna wuuna wacdiyey wacdi xeel dheer ayuuna wacdiyey buu leeyahy wacdigii nebigu wuxuu keensaday in dadku ilmeeyaan wuxuu keensaday in qalbiyadu gedgadoomaan dabeetana nin baa la hadlay nebigo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow kaannaha mawcidatu muwaddicin waxay u egtay ma waano nin tegaya waanadii kaanama aana dibba noola kulmi doonin oo maanta noogu kaa dambayso nawaani bay yidhaahdeen marka fawsina noo dardaaran nebigu laba shay buu u dardaarmay labada shayee uu u dardaarmay waa labada shay ee sababa aakhirana dadku inay liibaanaan adduunkanna inay liibaanaan ka koowaad waa dadku inay ilaahay xadhigiisa haysto uusikum bitaqwa allahi buu nebigu yidhi waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay cabsashadiisa ilaahay ka dhowrsigiisa inaad ka dhowrsataan rabbi ayaan idinkula dardaarmaya oo ilaahay subxaanah wa tacaalaa jidkiisaasoo aada qabsataa waxay keensanaysaa aakhiriya adduunba inaad liibaanto waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yattaqi illaaha yukafir ilaahay qur-aanka waman yattaqi illah waman yattaqi illahi misuu ku tilmaamay ninka ilahay ka cabsada dembigiisa la dhaafaya ninka ilaahay ka cabsada mashaakilkiisa loo fuday ninka ilahay ka cabsada yajcal lahu min amrihi yusra arrintaa loo fudaydinaya ninka ilaahay ka cabsada yajcal lahu furqaan baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa haddaad alle ka cabsato nolosha furaheedii inaad heshay aakhirana inaad badbaadayso shayga labaadee uu nebigu u tilmaamay saxaabadii waxa weeyaan adduunkooda wixii ay ku noolaan lahaayeen wuxuu nabigu leeyahy uusikum bitaqwa allah iyo wasamci waataaca waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa ismaqal iyo kala dambayn ismaqal iyo kala dambayn nolosha jiritaankeeda bulsho iyo mujtamacuu jiro wuxuu ku xidhan yahay inay ismaqasho oo kala dambayso ummad kasta oo sifadaa weydaa way duntaa baaba'daa soomaaliya dhibta ka taagani waxaa la waayay ismaqal iyo kala dambayn laga bilaabo guriga oo ah hooyo iyo aabo guri wada jooga iyo dhowr caruur ay dhaleen waxaa la faray cidna inay madax noqoto cidina inay noqoto cidda la maamulayo waxaa la yidhi guriga waxaa ka talinaya odayga islaantana waxaa la faray taaca iyo dhallinyarada guriga joogtaba waxaa la faray taaca waa sida qura uu ku jiri karo hadday shirkad tahay hadday masaajid tahay hadday urur tahay hadday xisbi tahay hadday dowladnimo tahay nolosha dhammaanteed administration bay ku salaysantahy maamul bay ku salaysantahy maamullo ma jiro haddaanu madax iyo mijo kale lahayn dad wada simani maamul maaha waa inay madax iyo mijo kale leeyihin madaxnimana ma jirto haddaan la aqbalaynin madaxaan la dhegaysanaynin madax madax baad noo tahy waxna kaa dhegaysan mayno kuna yeeli mayno dee madaxnimo ma jirto nebigu markaa wuxuu hi waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa iyo ismaqal iyo kala dambayn waxaa laga yaabaa dadka badhinaysa idhahdaan ninkan madaxdaa malaadaaba ka caqli badan adaa ka fikrad wanaagsan laakiin nebigu wuxuu tilmaamay mar haddii madax laga dhigo mansiladaasi uu gaadho xataa almafduul ha ahaado faadilku inuu adeecayo saa awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa wain kaana cabdan xabashiya ninka maamulka haya xataa ha noqdo adoon xabashiya addoon xabashigu ma maagis la maagaya maya may waxa weeyaan al aslu fi shariica maamulka sare ma qabtaba xor qof aan ahayni yacnii adoon ma qabto haddana waxaa la leeyahay xataa hadduu maamulka noqdo adoon macnaha loo jeedaa waa maxay ka idinku liitaa hadda hadduu noqdo maamulka laabud in kala dambayna ay jirto qofka ama waa in madaxnimada laga qaaday oo dee uu dhaadhacay ama hadduu madaxya waa in la aqbalaa madaxa baatay cidina ku yeeli mayso ma jirto waa madaxo anaa ka fariidsan ama anaa ka caqli badan wax jira maaha walidaalika waxaa asalkii wuxuu yahay xataa hadduu yahay buu nebigu leeyay kategorigii bulshadii carbeed addoomaha dadka la yidhaha soomaalidu inta badan markay adoonka maqasho waxay moodaa nin madow in loo jeedo addoonku waa qof laga xoog batoo la qabsaday waayadana waxaa laga yaabaa addoommii ugu badnaayee joogi jiray inay dad cad ahaayeen dad tima ashqara leh ayaa la addoonsan jiroo lasoo qaban jiray idan xataa bulshadii jaahiligaah marka la eega addoommaha haddii classification loo sameeyo waxaa laga yaabaa inay ka madow ugu sii yasi jireen ama ugu sii hooseeyey waxaa markaa la tilmaamayaa maamulka xataa ka idinku liitaa hadduu hayo waa in laga dambeeya waayo nebigu wuxuu yidhi fainnahu man yacish minkum ciddii idinka midee noolaataa waxay arki doontaa khilaaf tiro badan buu nebigu yidhi ee facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin waxaan idin farayaa buu nebigu leeyahy jidkaygii iyo jidkii khulafaa' raashidiinta khulafaa' raashidiinku sharci cusub ma wadaan laakiin waxaa la tilmaamayaa waa jidkii siyaasiga ahaa iyo qaabkay ummadda u maamuleen ee u dhaqeen kaasaan idiin dardaarmayaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam gowsdambeedka ku xejiya oo waxaan idinka digayaa waxyaabaha bidicee cusube soo kordha waxaasoo dhamme waa baadinimo eh xadiidka kan waxa uu saxaabigii warinaya ku tilmaamay inuu mawcida baliiqa uu nebigu wacdinayay waxaynu u daliishanaynaa inaan waana marnaba laga maarmin waxa wada maqashaan xadiidkii xandala ibnu rabiic alusadiy alusaydi ee saxaabigii min eh, kutaabil waxyiga ka mid ahaa wuxuu yidhi abi bakar baa ila kulmay markaasuu yidhi war xandalow bal iska waran waxa uu ugu jawaabay xandale waa munaafaqoobay oo muxuu xandalestaa uu leeyahy subxaana allahi maa taquul buu abibakar ku yidhi waar ilaahay baa xumo ka ufane maxaad ku hadashay wuxuu yidhi markaannu nebiga la joogno ee janno iyo naarta uu nagu wacdiyo waxaad moodaysaa inaannu arkayno jannada iyo naarta markaannu ka baxna ee guryaha iyagii meelahan tagna iyo carruurta iyo dumarka iyo xagga kanna waxaad mooddaa inaannu ilownay xadiidkani muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkii marka la wacdiyo iyo marka uu suuqa iska joogo inaan isku dareen ahayn saa daraaddeed inaanay qadiyaddu macluumaad ahayn macluumaad baan maskaxda ku haystay ama aqoon baan lahay inaanay ahayn ee adigoo aqoon le baad u baahantahay in lagu waaniyo beraan rayaadu saalixiinka soo akhristay ama beraan anuguyo waan isku fillay waad lumaysaa haddaad cidlo u baxdo walidaalika qofka muslimka ahi kama maarmo inuu wacdi dhegaysto saa ogeed baa layna yidhi minimum khudbad jimce waa inaad dhegaysataa faral laga dhigay waayo qofka bini aadamka kama maarmaya in la wacdiyo abi bakar wuxuu uhi waana nabad dareenkaa waa qabnaayo wadi nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay dareenka ay qabaan ee ah in isbeddel uu ku dhaco waxa uu nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam haddii wاladii nafsii biyadii low taduumuuna calaa ma takuunuuna cindii wa fi الdikr lasaafaxatkum اlmalaa'ika calى furushikum wafi طuruqikum walakin yaa xandala saaca wa saaca halaaثa maraad buu ku celinayay xadiis saxiix muslim buu ku yaalay wuxuu nebigu leeyahay sidaa tihiin markaa aniga ila joogtaan haddaa ku waari lahaydeen malaa'igtaabay idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahay furshaantiinna korkooda iyo waddooyinka yani safka malaa'igtaa ku biiri lahaydeen haddaad dareenkaa mar kasta qabaysaan laakiin xandalow saacad iyo saacad buu nebigu yidhi saacad iyo saacad ma saacad suuqa la galay iyo saacad masaajidka la yimaadaaba maya waa saacad wixii mubaaxa iyo xalaasha ku ahaa haweentaadii xalaasha ku ahayd carruurtaada korintoodii xoogsigaagii cunadaadii waxaagii mubaaxaadka aad ka shaqaynaysee diintu ku ogolayd iyo saacad aad rabbiga u gaar yeesho oo aad cibaadaysanayso oo aad wacdi dhegaysanayso oo diin kororhsanaysid oo u gaara maalintii siddeed saacadood baynu dunida siinaa soo maaha siddeed saacadood baad ama shaqo ku jirtaa ama waxbarasho ku jirtaa ama waxa ku jirtaa imise saacadood baynu siinaa ta kale waa wiiggii marka la isku dardaro maalintii shan gooro shan daqiiqadooda wiiggii oo dhan maxay isku noqonaysaa seven times twenty five yacni wiiggii oo dhan waa boqol iyo maxay waxoogaa waa waxaan laba boqol gaadhin boqol iyo shan iyo toddobaatan daqiiqadood ayay wiiggii oo dhan noqonaysaa yacni waa saddex saacadood wax ka yar wiiggii afartan saacadood baad shaqaysataa saddex saacadood oo wax dhibanna waa tukataa qiyaas labadaas may isu dheeli tiran waxaynu u baahannay inaynu masaajidda ku xidhanno waxaynu u baahannay inaynu wacdiga dhegaysanno waxaynu u baahannay jadwaladeenna iyo time tablekeenna inay ku darsanto saacadeed ilaahay u gaar noqoto wardidid saacadaad wacdi dhegaysatid saacadaad diintaada iyo caqiidadaada kororsatid saacadaad islaamnimadaada baratid walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa masaajidku ku wacdiyi jiray oo suuqu ku wacdiyi jiray oo xabaalaha dushoodu ku wacdiyi jiray oo meel kasta wacdigu uu ka socday suuquu soo maray xadiiskii saxiixa ku yaalay dabeetana suuqii wax lagu kala iibsanayay markuu marayay buu arkay orgi yaroo bakhtiyey intuu nebigu dhegta qabtay waa orgi dhukan dhaga yaryar intuu qabtay buu wuxuu yidhi kan yaa dirham siistay waxay idhahdeen ilaah rasuulkiisiiyo cidna kan dirham siisan weyso waryaa dirham siistay buu nebigu ku celinayaa markii cidi juuqi weyday ayuu wuxuu yihi hadaba yaa bilaash ku qaadanaya yaa kan bilaash ku qaadanaya waxay ugu jawaabeen ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu noolaan lahaa buu muciibiyey ayuu mid ceebayay inahu asak bay idhaahdeen waa dhukanyey buu marka horeba ahaa xoolaa dhadigaa la jecelyay kani waa lab waa marka labaade ceeb buu leeyaho xataa orgi orginimo loola hadhaya maaha oo qiimihii in xoolaa lagu darsado wax ka dhala maaha saa daraaddeed ba waxay dhaheen marka horeabo asakiyo haanuu qiimo lahayn ee kii oo bakhtiyey maxaa lagu falayaa dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay adduunka aa ku mashquulka tihiin oo dhan ilaahay agtiisa kaa waa kaga qiimo liitaa addunyaa kullaha daaraan dhistay iyo xoolaha shaqaystaiyo waxa waxa wadaan oo dhan haddii laysku daro adduunkaynu mashquulku dhahay orgaygaa bakhtiyey waa ka liitaa buu nebigu yidhi yacni wuxuu nebigu rabaa inuu dareensiiyo aakhiradooda waxay geystaan inuu yahay waxa muhimka ah xabaal iyadoo nin saxaabiya la aasayo xabaashii la qoday oo aan weli luxudkii la jeexin buu wuxuu ku ul dhulka ku xariiqay nebigu xadiidka imaamu axmed baa soo saaraya dabeetana wuxuu nabigu u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam istaciidu billahi min cadaabi اlqabr istaciidu billahi min cadaabi اlqabr istaciidu billahi min cadaabi اlqabr waar ilaahay ka magangala gala cadaabulqabriga buu nabigu yidhi ilaahay ka magangala ilaahay ka magangala ilaahay ka magangala waxay taasi tilmaamaysaa goob kasta joogoo inaad wacdi u baahantay xabaalaha in laysku wacdiyo oo suuqa laysku wacdiyo shaqada laysku wacdiyo oo masaajidka laysku wacdiyo waayo nafta bini aadamkaa tadabdub doodan bini aadamkaa weecweecasho badan bini aadamkaa qumanidu inuu one line haystaa ku adagtay one line inuu taagnaadaa bini aadamka ku adagtay sida awgeed ayuha alaxiba wacdi kama maaranno wakhti ka kooban daraaddeed quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa in ayaamaha dadka lagu wacdiyo iyo taariikhda iyo qur-aanku taariikha aad u ballaadhan buu ka warramaya walaqad calimtum aladiina اctadw minkum fi الsabt faqulnaa lahum kunuu qirada kunuu qiradatan khaasi'iin fajacalnaaha nakala lima bayna yadayha wama khalfaha wamawcidata lilmuttaqiin baa ilah yidhi qisaskii dadkii hore inta rabbi ka warramay duul la halaagay oo daayaro laga dhigay ayaa waxaa rabbi leeyay waxaanu ka yeelay nakaalan limaa bayna yadayha wamaa khalfaha ay cibra miday ku kuwaana qaataan baanu ka dhignay baa rabbi leeyahy kuwii joogay iyo gadaasheed dambe kuwa yimaadaaba waxay ku cibro qaataan iyo wa mawcidatan lilmuttaqiin waxay ku waantoobaan inta alla ka cabsanaysa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wakullan naqusa calayka min anbaa'i arusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak wa jaءaka fi hadihi اlxaq wa mawcidaة wadikra lilmu'miniin ambiyada qisaskeeda iyo rusushaan kaaga warramaya baa ilaahay leeyahy si qalbigaaga loo dejiyo diinta tanna qur-aankanna xaq baa lagu soo dejiyey iyo mawcida iyo wadikra wax waane u ah iyo xusid ilahay wuxuu qur-aanka ku sifaynaya hada bayaanu linnaasi wa hudan wamawcidatan wa للمتقين lilmuttaqiin أيها الأحبة alaxiba waanu kama wada maarano dhammaanteen in layna waaniyaa baynu u baahanay qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramaya isagoo ambiyo waaninaya qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalu gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuuna min aljaahiliin baa ilaahay ku yidhi nebiyullaahi nuux oo nebiya ayaa ilaahay leeyahay innii aciduka an takuuna min aljaahiliin waxaan kaa waaninayaa wax magaratada inaad ku biirta baa ilaahay ku yidhi waxaa qur-aanka ilaahay kaga warramaya dadka mu'miniinta ah maray gaf ku dhaceen xadiida tilifkiiyo wixii la mid a yacidukum allahu an tacuuduu limilihi baa ilaah yidhi war ilaahay wuxuu idinka waaninayaa inaa waxaasoo kale dib ugu noqotaan limilihi abadan in kuntum mu'miniin waxaa qur-aanka ilaahay inooga tilmaamaya kufaarta in la wacdiyo waayo iyagu waa asxaabi alquluub bay yihiin waa bashar wacdigu dadka barh baa u haystaa caamada in la wacdiyo war ama brofesor ha ahaado ama miskiin suuqa jooga ha ahaado waa insaanun insaan ma dhaafo kahrat almacluumaat ma bedesho insaannimada haqaafo badan inaad xambaarsantay macnaheedu maaha inaad bini aadamnimada ka baxday waba ha is afuufinoo ha dadka barh baa u haysta hadduu b h d soo qaatay iyo hadduu waxaa soo qaato afuufma oo mooda inuu biniaadamnimadii isagu dhaafay iyo meelaha laysku wacdiyay waxaas ay la yar tahay ma aha sax saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyahy xataa gaalka qul inamaa acidukum biwaaxida gaalo waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi hal midaa idinka laydinku waarinaya ila gaal ba ahaydeene an taquumuu lilahi mahnaa wa furaada uma tatafakaruu ma bisaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiiru lakum bayna yaday cadaabin shadiid idinka mid baa laydinku waaninaya waa maxay gaalka midka lagu waaninaya mid mid ama laba laba isu taaga saa doontaan inaad fakertaan waa ka fakertaan risaalada iyo rususha iyo ambiyadana lasoo diray ma bisaaxibikum min jinna dee nebi iyo nin waalane miyay isu eegyihin nebi iyo nin waalane ninka waalane waa nimaan xikmad ku hadlayn waa nimaan wax saxa ah sheegayn waa nin arrinkiisu qasan yahay nebina waa acqalu nnaas waxay dhahdaan qofka nebinimada sheegtaa laba mid unbuu noqdaa imaa akdabu lkaadibiin inuu yahay iyo inuu yahay asdaqu saadiqiin hadduu dhab yahay dee waa ku run sheega kii u run sheega badnaa hadduu been yahayna waa maxay ku been sheega ku kii u been badnaa buu noqonaya labadaa qof adiga ma iskaga kaa qaldamaya qofka dadka u beenta badan leh iyo qofka dadka u runta badan le miyaskaga kaa qaldamaya how many imise miinis ama sababood baa jiro bini aadamka loo taskareeyo inuu run kuu sheegayo iyo inuu been sheegayo inagu dadka caadigaa ah baynu kala naqaanaa ninka beenaala ah iyo maxay ninka runsheegaha ah markaad muddo la dhaqanto midna baa kaa qarsoomaya markaa nebi kaama qarsoomayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa gaalkaa u baahan in la waaniyo ilmaha caruurtaa u baahan baa ilaahay leeya waid qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim ilaahay qur-aanka wuxuu kaga waramayaa nin la yidhaha luqmaan alxakiim oo xikmad rabbi siiyey xikmaddiisii waxaa laynooga soo naqliyey innagoo laynoo sheegay intanba ka mid a xikmaddiisii dhaqankii uu kula dhaqmay ilmihiisa ayaa xikmaddii rabbi innaga inoo soo guuriyey luqmaan oo ilmihiisa waaninaya baa la yidhi oo wiilyarahaygiiyow yaa bunay waa tasgiir wiilyarow laa tushrik biاllah ilaahay ha u shariik yeelin ilaahay waxa ku lamaanaynin waayo ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn idan gaal baa la waaniyaa oo caruur baa la waaniyaa oo dumar baa la waaniyaa walatii takhaafuuna nushuusahunna faaciduuhunna baa ilaahay yidhi gabadhii ninkeeda ku madax taagta war waaniya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gaal daaya munaafiq baa la waaniya ulaa'ika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa baa ilahay yidhi ta munaafiqiin ilaahay ka warramay ayaa rabbi wuxuu yidhi nifaaqoodaa ka jeeso oo waani oo waxaad ku tidhaahdaa war xeel dheer oo lafahooda gaadha mujrimkaa la waaniyaa gaanga iyo mujrimka hays odhanin warkani waa gaange muxuu eh, maxaa maraya war waa bini aadam mahmaa facal wa facal bini aadamnimada kama bixin insaanna wacdi kama maarmo sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa waid qaalat ummat minhum lima taciduuna qowman ilaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaluu macdiratan ilaa rabbikum walacalahum yattaquun qola asxaabu sabtigii markay saddex qaybood u qaybsameen qaar dembigay ku dhaceen qaarna way waaninayeen qaarna way iskaga aamuseen kuwii aan waxbana waanin dembigana ku dhicin ba kuwii kale la hadlaya waxay idhaaheen lima taciduuna qowman illaahu muhliku waar duul aan la halaagaya maxaa ka waaninaysaan dabeetana waxay idhahdeen waxaanu u waaninaynaa laba sababoodba annagu inaanu badbaadna daraaddeed oo aan aakhira nolo qabsanin dadkaba wax ma u sheegteen kuwa dhaforada xirta iyo kuwa khabrada caba iyo kuwa suuqa ku jira xilkayna saarin waa inaynu wax u sheegno isagu ama ha aqbalo ama ha diida isagay u taallaa lakiin inaga xilkayna saarani waa maxay waa inaynu waanino waanadaynu waaninayno inaguna waa ku badbaadaynaa walacallahum yattaquun iyana la arkee inay alla ka cabsadaan imisaad aragtay culammadan tabliiqa ah oo intay boobgale dad ka soo kaxeeyey imisaa aragteen mid khamrigiisii wata soo qabtay yani waa basharun mahmaa facal wa facal waa bashar basharna waana kama maarmo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu warramayaa waanadu inay ka mid tahay asaaliibta diinta loo faafiyo idcuu ilaa sabiili rabbik bilxikma wاlmawcidati اlxasana wjaadilhum bilatii axsan ina rabaka huwa aclamu bima dala can sabiilih wa huwa aclamu bاlmuhtadiin dadka ilaahay ugu yeedh baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mawcida xasanana dadkaad ilaahay ugu yeedhayso xikmad kula hadal waa macquulaad shay caqliga gelaya waxaad kaloo kula hadashaa baa la yidhi waano wanaagsanna u sheeg hadday dood noqotona dood aan xagxagasho lahayn dood fiican kuladood baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay baa og baa markaa laynagu yidhi biman dalla can sabiilihi wa aclamu biman ihtada dadka inta hanuunaysa iyo inta lumaysa ilaahay baa og adigu shaqo kuma lihid adiga waxaa ku saaran baa nebiga laleeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inaad u sheegto qur-aanku wuxuu inoo sheegay qaar ambiya wacdido wacdigii diiday oo leh sawaaun calaynaa waacadta am lam takun min alwaacidiin waa iskaga kaaya mid inaadna wacdida iyo inaadna wacdin laakiin innaga waxaa layna yidhi in allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurba wayanha can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi maxaa alle ku gebagabeeyey yacidukum lacalakum tadakaruun ilaahay wuxuu idin farayaa baa la yidhi cadaalad iyo samo iyo qaraabo xidhiidhin iyo xumaho a ka dheeraataan iyo munkarka waxa sharcigu diido o iskaga tagtaan iyo dulmiga oo aad joojisaan war rabbi waa idin waaninayaa baa ilaahay leeyahy yacidukum lacallakum tadakaruun waa khudbad jimco kasta inta badan ayadda aynu maqalno ilaahay wuxuu leeyahy rabbaa idin waaninaya waxaana laydin waaninaya lacallakum tadakaruun ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay cid wal oo dunidan joogtaaba waanay u baahanta waxaad u baahantaha inaad yeelato wakhti lagu waaniyo saxaabadii nebiga haweenkii baa nebiga u yimi o waxay dhaha ilaahay rasuulkiisiiyow raggii baa nooga kaa xoog batay mar kasta rag baa kula jooga ee waxaad noo yeeshaa bay dhaheen wakhti annagana aadna waaniso dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey maalin gaaroo iyagana waaniyo maalin gaaruu la kulmay oo iyagana waaniyey waa xadiidkii uu u tilmaamayey tii saddex ilmood ay ka dhintaan ee sabirta in aakhiro xijaab naareed alla uga dhigayo qof dumara istaagto waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo tii labana ku dar labana ku dar wasnayni wathnayn markay ku celcelisay ayuu nebiguna dhowr goor ugu celiyay wasnayni wasnayni wasnayni nebiguna yidhi calayhi isalaatu wasalaam sida ogeed waana kama maarantid waana marnaba kama maarantid haddaad wadaad kitaabba soo akhrisay tahay waxaad u baahantahay waane iyo wacdi inaad dhegaysato haddaad oday tahay waxaad u baahantahay waane iyo wacdi inaad dhegaysato haddaad dhallinyaro tahay waxaad u baahantahay waane iyo wacdi inaad dhegaysato waayo qofka insaanka la yidhaahdo ayaa qumanida tooska ahi ku dhib tahay oo aan ka maarmin in wax la xasuusiyo walidaalika waxaynu isugu imanaynaa goobaha kani wuxuu yahay inaynu waane dhegaysano siiba dhallinyarada waxaa leeyahay waddankanaad timaadeen waa waddanno khatara khatartiisu maaha nabadgelyadu ma xuma dhaqaaluhu ma xuma khatartiisu dhankaa maaha laakiin waxaa jooga khubaro dad ku ah dadka inay lumiyaan khabiir cid ku ah kharaa'ista sida loo kiciyo qofka bini aadamka sida loo kiciyo cid khabiir ku ah khabiir cid ku ah shubahaadka khabiir cid ku ah inay brain washka ku samayso waayo dowladahan iyo dadkani dad homogenius ay u baahan yahin dadka waa in systemka waxbarashoo dhami asal waxa u ah dadka in la maydho hadduu kaasi ku qaban waayo systemka iclaamka oo dhami waa in dadka lagugu daro hadduu kaasina kuu taag waayo qaanuunka iyo buliiskaa kugu daraya qaanuunka waa inuu ku qabtaa idan integration integration integration baa maqli doontaan waxbaad la timi ka qaalisan waxay dadkani hayaan oo dhan oo inaad rabbi taqaano iyo sida loo caabudo wax ka qaalisan baad la timi oo ah waxyigii ugu dambeeye samada ka soo degay inaad garanayso haddaad wacdiga ka fogaato kaasi wuu kaa lumaya wuu kaa lumaya maalin walba marka wada tegi maysid waa dhab inta weli caqiidadu kuu nooshae waxay u badan tahay inaad marka wada tegin laakiin in yar baad u siibanaysaa in yar maalinba in baad siibanaysaa shan lix sane markaad joogtana adiga iyo iswidhijkaba in laydin kala garan waayaabaa laga yaabaa inaad madowday uun midabkunbaa laydinku kala sooci doonaa kana waa nin madow kana waa nin cad laakiin dhaqanka iyo afkaarta iyo aragtida iyo qiimaynta iyo su wax u arka iyo mustaqbalka iyo siduu rajaynaya iyo wuxuu rabo inuu qabta iyo wuxuuba waa la isku darsami doonaa haddaba isku darsankaa waxaa idinka ilaalin doonaa biidni illaahi tacaala waa inaad ku xidhnaato inta wacdi meel kuugu dhow iyo meelaha rabbi laysku ysku xasuusiyo aakhiro meeshii aakhiro lagugu xasuusinayo ee rabbi lagugu xasuusinayo inaad ku xidhnaato wsala allahuma cala muxamadi wala alih wasaxbi waslem walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin